بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan ku soo jiray albuyuuc almanhiya canha buyuucdii la iska reebay noocii fasidka ahaa ayaan ku soo jiray waxaan soo sheegay inay siddeed nooc tahay siddeeddii noocba cashirkii hore aan ku soo qaadannay marka cashirkeennu caawa wuxuu ka bilaamayaa walow ishtaraa zarcan laakiin waxaan ku xidhi doonaa cashirkii horeo waxaan ka bilaabi doonaa waa can baycatayni fii bayca si maaragtay uu iskugu xidhmo cashirkan iyo kii hore maadaama istina uu soo geli doono noocan u dambeeya oo laga soo reebi doono noocyo asaxya wuxuu yidhi wa can baycatayni nooca sideedaad ee buyuucda laiska reebay waxaa weeye can baycatayni laba iib oo fii baycatayn hal iib ku guda jira bian yaquula waaba inuu dhaho bictuka waan kaa iibiyey shaygan bialfin kun baan kaaga iibiyey naqdan oo kaash ah aw amase alfayni laba baan kaaga iibiyey ilaa sanatin sanad laga gaaro macnaha sanad kuma dadaysa aw amase inuu dhaho bictuka waan kaa iibiyey dalcabda addoonkan bialfin kun baan kaaga iibiyey calaa an tabiicanii inaad iga iibiso shardigeeda daaraka aqalkaaga bikada inta waayahay baycatayni fii bayca waxa weeye laba iib oo hal iib ku guda jira laba tusaale ama laba suuro ayuu mualif ka bixiyey kan koobaade waxaa weeye inuu dhaho alaabtanaan kaa iibiyey waxaan kaaga iibiyey cash kun cash ayaan kaaga iibiyey amaba laba kun oo hafto ah oo muddo sanad ah aad ku bixinayso haddaba taa waa la diidayo waxaa ku jirtaa la yidhi baycii baan la jasminino la goynin qofkan markuu leeyahay waxaan kaaga iibiyey kun kaash ah amaba laba kun oo muddo sanad ku bixinayso baycii muuna goynino qofkan kale hadduu dhaho maalan kun waxaan ku qaatay kaash ama waxaan ku qaatay laba kun oo dayn ah tabeecii waxa weyaan wuxuu geliyay qarar iyo jahaalo qofkan waa inuu caddeeyaa oo uu gooyaa oo u dhahaa waxaan kaaga iibiyey kun kaasha haddii qofkii dhaa markaa lacagtii ma haysto markaa ha waxaan kaaga iibiyey laba oo dayn ah ood ku bixinaysa muddo sanada ama ha dhaho oo hafto ah ayaan kaaga iibiyey qofki hadduu dhaho kaash waan ku iibsay markaa kaashaan kaga iibiyey la diidan yahay laba beec inuu hal beec soo dexgeliyo hadda laba beec maxay yihiin waa beecan kaashka ee kunka ah iyo kan kale ee labada kun ee diinta ah labadiiba hal siiqu soo dhexgeliya baycatayni fii bayca taas nabig alay slam uu reebay suu tirmidi wariyey waxaa kale oo lagu suureeyey suurada labaad oo ah inuu dhaho addoonkanaan kunkaaga iibiyey addoonku waa iska tusaale waxaa doonta meeshaa ku bedel ama gaarigan ama waxaweye dhulkan addoonkanaan kun kaaga iibiyey bishardi adna inaad iga iibiso aqalkaaga bikada intaad iga iibiso oo laba beec ayuu hal beec soo dhexgeliyey u fiirso beecan uu asagoo ka iibinayo qofkan addoonkiisa uu kan kaga iibinayo iyo beecan kale ee uu ku shardiyey ee qofkan mushtariga ah ee addoonka iibsanaya uu yidhi aqalkaaga inaad iga iibisaa shardi ah labadaa beec isku xidhay ayaa ayadna noqon karta baycatayni fii bayca oo nahyi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam soo geli karta waa taasina ma bannaano laakiin hadduu kala dhigo labada beec oo u dhaho maalan addoonkanaan kunkaaga iibiyey markii addoonku ka iibso u dhaho war adna aqalkaaga iyo iibi oo intaa iga iibi way bannaantay taas lama diidano ee waxaa la diidan yahay inuu hal siiqo oo caqdiga ah heshiiskuu soo dhexgeliyey baycatayni fii bayca waayahay mas'aladan mas'ale u dhow baa jirta oo suurada hore weliba bictuka bialfin naqdan aw alfayni ilaa sana oo aad u badan waxa way bayca loo yaqaano baycu taqsiid bayc ataqsiid waa bayca haftada ah in alaab qof uu ka iibiyo oo muddo uu ku bixinaya lacagteeda qayb qaybna uu bixinaya maalan gaari buu kaga iibinayaa shan kunoo doolar muddo sanad ah bil walbana lacagtii qayb ka mid ah oo qofkii markaa bixinaya beecaasi waxaa laha baycu khilaaf baa jira cinda alculamaa laakiin jumhuur ulculamaa culimmadu waxay u badan yihiin oo uu yahay imaam maalik iyo shaafici iyo axmed inuu beecaasi yahay beyc jaa'is ah oo bannaan waxaa shardi ah un in uusan siiqadii caqdiga ku sheegin labadii sicir oo usan dhihin haddii aad gaadhiga kaash ku iibsanaysana waa afar kun haddii aad hafto ku qaadanaysana waa shan kun siiqadii inuu ku kulmin maa shardi ah haddii laakiin uu dhaho gaadhigan waxaan kaaga iibiyey muddo sanad ah ama muddo laba sano ah lacagtaasaan kaaga iibiyey bil walbaan intaasaad taasi waa shay jaa'is waay wuxuu yidhi wa can baycin beec ayaa la iska reebay wa shardin maca shardin shardi maci ka baycin sida iib bishardi baycin ayadoo markaa la shardinayo iib uu qofkii wax kale qofkaa baayaca ka iibinaya wuxuu ka iibiyey waxaan ahayn uu markaa ka iibinaya aw qardin aw bishardi qardin amaah shardigeed yacnii qofkani wuxuu ka iibinayaa qofkan alaab bishardi inuu qofka mushtariga ka iibsanaya alaabtii alaab aan ahayn ama shay kale inuu ka iibiyo maalan wuxuu leeyahay bictuka haadihi daar guriganaan kaaga iibiyey bishard an tabiicanii sayaaratan adna waxaan kuu shardinayaa markaa iga iibiso gaarigaaga oo intaad iga iibiso taasi waxa wey beyc bishardi beyc beyc bishardi beyc waxay soo gelaysaa un baycatayni fii beyca baycatayni fii bayca ayuun bay markaa soo gelaysaa bal ee suuradii hadda u dambaysay bictuka dalcabdi bialfin calى an tabiicanii daaraka bikada waa un beyc bishardi beyc taana nabi calayhi الsalaaة wasalaam wuu nahiyey nahaa rasuulu اllahi salى اllah alay slam can baycin wa shar xadiidka camr bn shacayb can abihi can jaddi waa yahay cillada loo reebana waxay dhaheen culammadu qofkan shardigaa uu shardiyey beeca markuu alaabta iibinaya wuxuu ku shardiyey asna alaab ka qofka yani waxay ka dhigan tahay taas iibkaa uu shardiyey qofkan alaab kale uu ka iibiyo wuxuu ka dhigay qayb ka mida ah lacagtii shaygan uu ka iibinayo beecaas uu shardiyeyna beec baatilu noqday haddaba qayb lacagtiisi ka ah shaygaas yani iibkiisii qayb lacagta ka mid marka lacagtii bay soo gashay mar haddii lacagtii jahaalo soo gashana beec wuxuu noqonaya baail ah beec baail ah yani beecan qofkuu ka iibinaya jahaala soo gashay waayo qayb lacagtiisa ka mid ah ayaan la garanayn oo ah beecaas uu ku shardiya marka saasuu caqdigii ku burayaa waayahay waxaa kaloo la nahiyey can baycin bishardi qardin qofkii inuu qof kale alaab ka iibiyo bishard inuu qofkaa kale uu wax amaahayo maalan wuxuu yidhi nin waxaan kaa iibinayaa gaarigayga intaasaan kaaga iibinaya bishardi inaad lacag kun dollar ay amahayso oo ka baxsan lacagtii gaariga marka baycun bishardi qardin wayaan baycun bishardi qardin waa beyc lagu shardiya amaah qofkii mushtarigaa ah inuu ninkii baayacaha ka iibiyo alaabta inuu lacag amaahiyo ama shay u amaahiyo marka kaasina ma bannaano kaasina shay bannaan ma aha wuxuu yidhi walow ishtaraa hadii uu iibsado zarcan beer bishardi an yaxsudahu lbaa'icu qofkii iibsaday inuu beertii gooyo shardigeeda aw amase thawban ishtaraa uu iibsado thawban maro wayakhiiahu bishardi an yakhiiahu inuu tolo maradaas qofkii marada ka iibiyey shardigeeda fal asaxu asax waxaa weeye muctamadku butlaanuhu beecaasi inuu burayo wuxuu idhi qofkii haddii uu beer u iibsado isla markaana uu shardiyo qofkan baa'ica ah ee beertan ka iibinaya beertii inuu u gooyo markii dee ay beertu islaato ama uu ka iibiyo maro bishar qofkan marada ka iibinaya inuu maradii u talo waxa weeye beecaasi waa beec baail ah oo muxuu baail u noqday maxaa yeelay qofkani wuxuu shardiyey in looga shaqeeyo wax uusan weli milkinin oo milkiisa aan soo gelin beertan markan uu leeyahay waan kaa iibsaday bishardi inaad ii goyso beertan weli milkiisa mana soo gelin maradan marka uu leeyahay maradan waan kaa iibsaday bishard inaad maradan ii tosho te weli maradan dhirkiisa soo gelin marka waxay noqonaysaa inuu shardiyey camal in looga shaqeeyo wax uusan weli milkigiisa aan soo gelin marka kaasina waa faasid kaasina hee waa faasid wuxuu isku daray beec iyo ijaaro beec he hee marka beeca iyo ijaarada uu isku daray isma qaadan karaan isma qaadan karaan midda kale weli milkigiisa alaabtan ma soo gelin saan tilmaamay beertana ma soo gelin milkigiisii maradana weli milkigiisi mayna soo gelin markaa wuu shardinaya marka ma ansaxayso waaya wuxuu idhi walow ishtaraa hadduu iibsado zarcan beer bishardi an yaxsudahu lbaa'icu qofkii beertaa ka iibiyey inuu beerta u gooyo shardigeeda aw amase thawban mara uu iibsado wayakhiidahu markaa uu tolo kii ka iibiyey shardigeeda fal asaxu waxa weye muctamadku butlaanuhu beecaasi inuu burayo ويستثنى waxaa laga soo reebayaa min annahyi can beycin wa shardin reebitaankii laiska reebay beyc iyo shardigii waxaa laga soo reebayaa suurooyin kalbayci sida iibintii bishardi اlkhiyaari khiyaar shardigeedii wax lagu iibiyo aw amase albaraa'ati min alcaybi ceeb in qofkii uu shaygan uu iibinaya ceebtiisi inuu beri ka yahay aw amase bishardi qadci thamari midhihii uu qofkan ka iibiyey inuu geedka ka goosto shardigeeda aw amase aljali ajal shardigeeda qofkii waxbuu iibsaday laakiin muddu qabsaday wاrahni rahan in loo keeno qofkii wax iibiyey wاlkafiili kafiil shardigiisa ajalka iyo rahanka iyo kafiilkaasoo almucayanaati kuwa la cayime ah oo la xadiday oo la magac dhalay liamanin lacag awgeed amankaasoo fi dimati dimada ku sugnaatay macnaha lacag dayn ah waayahay wاlishhaadi iyo wa bishardi اlishhaadi beec lagu iibinayo shardiga in markhaati la keeno walaa yushtaradu lama shardiyo tacyiinu shuhuudi markhaatigii in la cayimo fi اlaصax fain lam yarhan haddii uusan rahan dhigin qofkii rahanta lagu shardiyay aw amase lam yatakafal uusan kafaalo qaadin almucayan qofkii la magac dhabay falilbaa'ici qofkii baa'ica kolkaa waxa u sugnaaday alkhiyaaru khiyaar baa u sugnaaday soo dhaaftay inaysan bannaanayn baycun wa shardi beec iyo shardi wada socda inaysan bannaanayn baa ina soo dhaaftay waa kii hadda inoo sheegi mualifku lahaa wa can baycin wa shardin haddaba ka waxaa laga soo reebay suwar suwartan way fara badan yihiin laakiin si guud shan qaybood ayaanu qaybin karnaa shuruuddaas yacni waxa weeyaan suwartan dhammaantood hadda waxay ku kulmayaan oo waxaa ka dhaxeeya inay yihiin beec iyo shardi wada socda shuruuddaa haddaba way fara badan yihiin asaxaysa oo bannaan iyadoo bayci la socota an ayay soo hosgelayaan qaybo har bimuqtada acaqd shardun huwa muqtada alcaqd shardi ah muqtada alcaqd caqdiga wuxuu keensanayo iyo shardun huwa masaalix alcaqd shardi ah maslaxadii caqdiga shardun huwa mustaxabbaat اlcaqd caqdiga waxyaalaha loo sunneeyey shardun maa laa garada fiih inuu qofkii shardiya wax faa'iidaba aan lahayn ujeed buusan ku jirin iyo shardulictaaq xorayn inuu shardiyo addoonkii hadduu iibiyo inuu qofka mushtariga ah uu xoreeyo shantaas ayay soo gelayaan inuu qofkii shardiyo wax caqdigu keensanayo ama masaalixdiisa ah ama mustaxabaadkiisa ah ama waxaa weeye wax faa'iidaysa ku jiray qarabtoona iyo inuu shardiyo xorayn intaasay ku soo ururayaan haddaba wuxuu idhi suwarta la soo reebaya waxaa ka mid ah bayc bishardi اlkhiyaar aqbalo furiso qofkii qof buu alaab ka iibinayaa laakiin wuxuu shardinayaa khiyaar khiyaarka la shardina waa khiyaaru shard wuxuu leeyahay alaabtan waan kaa iibiyey laakiin gaadhigan waan kaa iibiyey laakiin muddo saddex cisho ah ayaan khiyaar leeyahay oon ka soo fikirayaa bal inaan gaadhigan aan iibiyo oon sidaa kusii daayay inaan caqdii ka laabto ama qofkii mushtarigaa gaadhiga iibsada wuxuu leeyahay saddex cishaan ka soo fiirsanayaa waxa weeye saddex cisho ayaan khiyaaru shardi shardinayaa way bannaanta wax dhiba male wuu noo imaan doonaa khiyaaru shardiga bayca masaalixdiisu ka mid yahay min alcayb caybtii inuu beri ka yahay ah wuxuu leeyahay waxaan kaa iibiyey xayawaanka neefkan aan kaa iibiyey bishard in aan beri ahay ceybihiisa qarsoon haddii ceyb qarsoon oon ogeynay jirto taanu beri baan adhigu iguma soo celin karta waaya taasina way bannaanta way noo imaan doontaa albaraa yani albayc bishar albara'a min kulli caybin way noo imaan doonaa waayahay kaasina waa min muqtada alcaqd caqdi muqtada albayc bayc waxyaaba u keensanaya ka midta waxaa kale oo ayadna meesha ku jirta bayc bishardi qadci hamar qofkii baayacaha inuu geed midhale midhihiisa u iibiyo bisadda inuu qofkan mushtariga ah midhaha geedku ka goosto taasina way bannaantah hardigaasi waa hardi jaais waana beec bishar la soco marka way bannaantah wax dhibaa male waaya maxaa yeelay min masaalix ilbeyc beyca masaalixdiisa ka mid haddii midhahan uu iibiyey yihiin midha aan weli bislaaninna sida imaan doonto waxaa markaa shardi ahba in la gooyo waa waajib dikr beyc ma asaxayo marka waxay noqonaysaa muqtada beyc beyca waxyaabuhu keensanaya ka mid ah aw اljal ama mudduu sharbiyey wuxuu ihi alaabta waan kaa iibsaday bishar inaan lacagta ku bixiyo muddadaas kaasina waa saxiix waa shardi saxiixa marka masaalixda beyca ka rahan buu shardiyey kafiil buu shardiyey intaaba liamanin fi dima eg ajash iyo rahanki iyo kafiilkiiba biamanin fi dima waa lacag daynah qofkan alaabbuu daynsaday alaab buu iibsaday daynna uu ku qaatay ajal buu shardiyey way bannaantay ajashiina waa la muddo maalan laba bilood saddex bilood sanad rahan buu shardiyey ninkii baayacaha wuxuu alaabtan dayn baan kugu siinay lakiin bishart inaad ii keento rahan kafiil buu shardiyey welibana anta u cayin wuxuu idhi rahan noocaas gaarigaaga rahan igu dhig dhulkaaga rahan igu dhig gurigaaga rahan igu dhig waa rahan mucayan ama kafiil buu shardiyey hebel waa inuu kafaalo qaadaa hebel hadduu ku kafaalo qaado ama lacagta waan ku deyminayaa buu jiro ama alaabta waan kaa iibinayaa waa kafiil mucayana taasina way bannaantay intaaba liamanin fi dimma saddexdaaba haddaba ajalkii iyo rahankii iyo kafiilkii mucayanka haba liamanin fi dima waa lacag dayn ah laakiin lacagtii haddaysan dayn ahayn maxaaba ajal looga samayn oo kaash lagu bixinayo maxaa rahan looga dhigi maxaa kafiil looga baa haddii markiiba la kala qaadanayo laakiin marka loo baahanaya saddexdan waa markii lacagtu ay tahay lacag dayn ah oo qofka mushtariga dimadiisa lagu yeelan doono waxaa kaloo asaxaya beec bishari ishahaad qofkii wuxuu yihi waan kaa iibinayaa alaabtan laakiin markhaati noogu yeela ama qofkii mushtariga markhaatigiisa hadii wuxuu yihi guriga waan kaa iibsanaya laakiin markhaati aan u samayn inaan gurigan kaa iibsanay oo nootayo kale qoran way taasina mustaxabaat اlcaqdi bay ka mid waxyaabaha caqdiga loo sumeeyey ilahi subxana wa tacala wuxuu hi waashiduu waashiduu idaa tabaayactum haddii aad wax kala iibsanaysaan markhaati u sameeya waaya walaa yushtaradu tacyiinu shuhuud markhaatigii in la cayimo shardi ma ah macnaha inaad dhahdo alaabta waan kaa iibinayaa bishar inaad hebel iyo hebel markhaati iga dhigto maxaa yeele markhaatiyaashu hadday mar cuduul yihiin waa isku mid hebel iyo hebel waa isku mido dadku waa isku mid mar haday cuduul yihiin kulligood markhaati way gelayaan marka wax faa'iido in la cayimo ku jirta ma jirto waxaa la mida ah masaladan haddii maalan gabadh la meherinayo oo dad ay majliskii fadhiyaan koox oo rag ah oo cuduul ah in markhaatiyaashii magac dhago oo la dhaho hebel iyo hebel iyo hebel baa markhaati ka ah shardi maaha ayadoon markhaatiba la xusin gabadha haddii la meheriyo boqol nina meeshay fadhiyaan ama toban nin fadhida tobankaaba markhaati laba ka ku filan ba marka in la dhaho hebel iyo hebel waxba shardi in la qorona markhaatiyaasha shardi maaha haddii xataa markhaatiyaashaan la qorin saasoo nikaaxi ku asaxaya wuxuu ihi fain lam qofkii lagu shardiyey rahanka hadduu rahantii uu keeni waayo rahan baa lagaga iibiyey bishardi inuu rahan u keeno rahantiina muuna keenin qofkii mushtariga ah ama waxaa lagu shardiyey kafiil inuu keeno hebel kafiil iga dhig baadin walam yatakafal ilmucayan qofkii la yidhi kafiil ha noqdana wuu diiday inuu kafiil noqdo ama wuu dhintayba falilbaa'ic alkhiyaar qofkii markaa iibiyey ee bishardi rahan ku iibiyey ama bishardi kafiil mucayan ku iibiyey waxaa weeye khiyaar buu leehay inuu markaa caqdigii uu ku socdo iyo caqdigii inuu heh inuu ka baxo u fasaho labadaba khiyaar ayuu yeelan doonaa wuxuu hi wayustatna la soo reebaa suwarun suurooyin kalbayci sida iibintii bishardi اlkhiyaari khiyaar shardiga lagu iibiyo waa khiyaaru shardigi aw mase albara'ati min alcayb ceeb qofkii inuu beri ka yahay shaygan mabiica la iibinaya ceebta ku jirta inuu beri ka yahay aw mase bishardi qaطci اhamari midhihii goyntooda shardigeeda buu ku iibiyey aw amase aljali bishari اlajali muddo inuu markaa uu shardiyo qofkii mushtariga ahaa in markaa uu alaabti lacagta ku bixiyo warahni iyo rahan uu shardiyo qofkii baayacaha walkafiili kafiil ajalka iyo rahanka iyo kafiilkaasoo almucayanaati la cayimay liamanin lacag loo cayimay lacagtaasoo fi dimati dimadii ku sugan wاlishaadi wa bishardi اlishhaadi markhaati shardigeed in lagu iibiyo ayaa bannaan walaa yushtaradu lama shardiyo tacyiinu shuhuudi markhaatigii in la cayimo fi اlaصaxi fain lam yarhan haddii uusan rahan dhigin aw amase qofkii mushtariga ahay rahanta lagu shardiyey aw amase lam yatakafal ilmucayanu qofkii la cayimay inuu kafiil noqdo uusan kafaaladii samaynin oo kafiil uusan noqonin balbaayic baayic waxaa u sugnaaday alkhiyaar khiyaar walow baaca hadduu iibiyo cabdan addoon bishardi ictaaqihi xorayntiisa shardigeeda falmashhuuru mashhuurku waxaa weeye qowlka muctamadka ah sixatu lbayci beycii inuu ansaxayo washardi iyo shardigii walasaxu muctamadku waxaa weeye ana lilbaayici baayici inuu u sugnaaday muطaalabata almushtari qofkii ka iibsaday inuu ka dalbo bilictaaqi xorayn wa annahu shaniga low sharada haddii uu la shardiyo alwalaa'a wala hadduu shardiyo lahu ay lilbaayici baayici hadduu naftiisa walaagii addoonka uu shardiyo aw amase sharda uu shardiyo tadbiirahu in dib laga xoreeyo addoonkii uu iibiyey aw amase kitaabatahu in la kitaabeeyo aw amase ictaaqahu in la xoreeyo bacda shahrin bil kadib lam yaصixa albaycu bayci ma asaxayo suurooyinkaasoo idin wuxuu yidhi haddii uu addoon iibiyo addoonkaana uu shardiyo in la xoreeyo oo qofkan mushtariga ah markuu ka iibsado uu addoonkaa dar ilaahay u xoreeyo wejka mashhuurka ah waxa weeye inuu baycii asaxayo iyo shardigii labadaba hadda waxaa lagu shardiyey mushtarigii addoonkii milkigiisa soo galay inuu xoreeyo ayaa lagu shardiyey mar hadduu xoreeyana milkigiisuu ka baxaya marka wuxuu noqonayaa xurun daliiq marka sababtu waxaa weeye sharciga ayaa jecel cidqiga hadduu hadda uu ku shardin lahaa inuu addoonkan uu sii iibiyo ama uu hibeeyo qof kale uu siiyo beecaasi ma asaxeen laakiin cidqiga waxaa laga soo reebay baa la yidhi maxaa yeeley sharciga ayaa jecel addoommaha inuu xoreeyo maxaa yeelay nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam kama fi صaxiixayn caaisha u timid oo waxay tidhi ya rasuul allah waxaan doonayaa addoontaa bariiro inaan iibsado laakiin dadkii iska lahaa addoontaas waxay igu shardiyeen inaan xoreeyo isla markaa walaagu ayago ay heshaan markaasaa nabigu calayh sala salaam wuxuu idhi addoontii iibso walaagana adiga iskale nabigu alayh sla slam marka wuxuu ka xanaaqay oo ka cadhooday in ay walaaga shardiyaan maxaa yeele qofka addoonka xoreeya walaagiisa iskale walaag waa maxay waa addoonka in uu dhaxli doono qofkaas haddii uu dhinto oo cid dhaxlaysa isan jirin oo eheladiisa ah qofkii xoreeyeyba markaa dhaxlaya walaagu waa kaas marka nabg alay slm wuxuu ihi maa baalu qowmin yashtarduuna shuruudan laysat fii kitaab illah maa min shardin laysa fii kitaab illahi fahuwa baail marka nabig alay slm wuxuu inkiray in walaaga ay shardiyaan maxaa walaagu waxaa iska dhiga innama liman actaq walaag waxaas kale ciddii xorayso waa shardi faasig bu shardigaas laakiin sidaa ku iibsuuli walaagaan adigaas ka yeelan doona marka way bannaan tahay baycu caddin bishardi ictaaqi baycii wuu asaxayaa shardigina wuu asaxayaa marka uu haddaba ka iibiyey addoon uu ku shardiyey inuu addoonkaa xoreeyo qofkii baayaca ahaa ma ka dalbi karaa qofkii ka iibsaday addoonka inuu addoonkii xoreeyo mar hadduu ka iibsaday ma dhihi karaa war addoonka wakaan iskooga inaad xoraysee addoonka xoreeniyo waxaan ku arkaa welidaan addoonka u dheganta ogaan xoraynina taasi waa bannaanta haddaba uu ka dalbi karaa qofkii baayacaha mushtarigii ka iibsaday addoonka ee ku shardiyey inuu xoreeyo xorayntuu ka dalbi karaa uu dhihi karaa iska xorey wakaan ku heshiinay haddaa xaqa xoraynta ilahay baa iskale waa xaq ilahay u iska leeyahay qofkan baayaca iskama leh laakiin maadaama qofkan kula heshiiyey dee heshiiskii ayaa markaa la fulinaya qofkanna dalabka u ka dalbaya adoonku inuu xoreeyo ajri buu ka helaya ajri buu uu addoonkii xorayntiisa uu ku doono shardi ah alwalaa'a lahu in addoonkan dhaxalkiisa uu yeelan doono walaagiisa uu yeelan doono beeci markaa ma asaxayo sidoo kale haddii uu shardiyo addoonkii inuu dib ka xoreeyo wuxuu idhi waxba haddaa xoraynay laakiin marka aad dhimanayso dardaara oo haddada adoonkani waxaa weeye xor weya markaad dhinto ama waxadada dabartuka dib baan kaa xoreeyey markii aan dhinto xor baata taasina beecii ma ansaxay sidoo kale hadduu dhaho addoonkan waan kaa iibiyey bishardi inaad kitaabayso ood mukaatab ka dhigto oo lacag isku furto taasina ma ansaxayso ama hadduu dhaho waxaad xoraysaa addoonkan bacda shahri bil kadib intaa midna bayci ma ansaxayo maxaa yeelay kaa hore wuxuu khilaafay oo ahaa shard alwalaa markan uu shardinayo addoonkii la xoreynayay in walaagiisa uu yeesho naskii buu khilaafay nabg alay slam wuxu uhi alwalaau liman actaq kan kale ee sharada tadbiirahu aw kitaabata aw citaaqahu bacda shahr intaaba waxay khilaafsan tahay sharcigu wuxuu jeclaa oo ah in addoonka degdeg loo xoreeyo mar haddaan addoonka degdeg loo xoraynayn daba waxa weyaan waxay khilaaftay wuxuu sharcigu jeclaa haddaba beeciyey markaa ma asaxayo maxaa yale waxaa socda shardi wax maslaxa oo sharcigu uu jecel jirin wuxuu yidhi walow sharada haddii uu shardiyo muqtada alcaqdi caqdigu wuxuu keensanayo kalqabdi sida guddoomid oo kale weeye waaraddi bicaybin iyo in ceeb shaygii lagu soo celiyo aw amase maa laa gharada fiih wax ujeed uusan ku jirin ama faa'iide aysan ugu jirin qofkii ka shardi anlaa ya'kula sida shardiga inuusan cunin ilaa kadaa waxaas mooyaane saxa markaasi wuu asaxaya caqdigii labada mas'aloba labadan mas'alo midna waxaa weeye waa shard muqtada alcaqdi waafaqsan midna waxa weeye sardu maa laa arada fii wax uusan ujeed ugu jirin qofkii iibinayay inuu shardiyo kaa hore ee muqtada caqd caqdigu wuxuu keensanaya qofkii uu shardinaya waxaa weeye maalan wuxuu idhi qofkii mushtariga ahaa alaabta waan kaa iibsaday bishard inaad i guddoonsiiso gaariga waan kaa iibsaday bishardi inaan kaa guddoomo aslan hadduu shardiya hadduusan shardinba guddoonka xaq buu leh inuu guddoonsiiyo shaygii laga iibiyo shardigaasi beeci waxba yeeli maayo beecu ansaxaya sidoo kale haddii uu shardiyo in uu ceeb ku soo celin doono alaabtan uu iibsaday haddii uu ceeb ka helo maala wuxu uhi gaarigan waan kaa iibsaday laakiin hadday ceeb u soo baxdo waan kugu soo celin doonaa shardigaasi waxa weeyaan waa shard bimuqtada alcaqdi wuxuu caqdi keensanaya aslan hadduu shardina xataa xaq buu leeyahay hadduu shaygii ceeb ka helo inuu soo celiyo marka beeci waa asaxaya haddii uu shardiyo wax faa'iidaysan ugu jirin qofkii baayaca ahaa aydna bayci waa saxaya sida maalan oo kale dhaho addoonka waan kaa iibiyey bishardi anlaa ya'kula ilaa hariisatan yacni wuxuu idhi waxaan kaa iibiyey addoonkan bishardi inaad siiso cuntada u qaalisan ama maalin kasta u hilib cuno ama u caano cabo ama neefka waan kaa iibiyey bishardi inaad had iyo jeer doogga u fiican u soo iibiso waxaasi waxa weeyaan waa shardi laaqi ah baycin waa saxaya maxaa qofkan haddaad mar wax ka iibisay dee hantidiisa lama maamulaysid asagaa wuxuu doonaa ha wuxuu yidhi walow sharada haddii uu shardiyo muqtada alcaqdi caqdigu wuxuu keensanaya kalqabdi sida gudoomid weeye waraddi bicaybin iyo ceyb inuu ku soo celiyo awamase maa laa qarada fiih wax uusan ujeedi ku jirin ka shardi an laa ya'kula inuusan cunin wax addoonkan uu ka iibinayo ilaa kada waxaas mooyaane saxa bayci markaa uu asaxaya labadaa suuraba walow sharada haddii uu shardiyo wasfan tilmaan yuqsadu oo waxaa weeye loo qasdayo shardi macnaha muctabar ah oo tilmaan muhiim ah ayuu markaa ku shardiyay shayga iibsanaya ka kownilcabdi sida addoonku inuu ahaado kaatiban mid qora ah awi daabate daabadii inay ahaato neefkii xaamilan mid riman aw amase labuuna mid caano leh saxa baycii markaa wuu asaxayaa walahu alkhiyaaru qofkii iibiyana walahu qofkii mushtarigaa iibsadana waxaa u sugan alkhiyaaru khiyaar baa u sugan in akhlafa haddii uu isbedelo arrinkii oo uu daba maro shardigii wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay yabtulu lcaqdu caqdigii wuu burayaa fi daabati daabadii kanna waxaa weeye sharطun min maslaxati اlcaqd wax maslaxadii caqdiga ah qofkii inuu shardiyo ama baayac ha ahaado ama mushtari ha ahaado laakiin inta badan waxa shuruudda la imaanaya waa qofka mushtariga maxaa yeele inta badan daayac wuxuu qaadanayo waa lacag lacagtuna wasfi ma leh laakiin mushtariga ayaa had iyo jeer u baahanaya alaabta lu iibsanayo inuu shuruud u shardiyo marka haddii uu shardiyo tilmaan maslaxa oo igu jirto qofka mushtariga ah, sida maalan oo kale addoonkii uu iibsanaya inuu yahay addoon karaani oo wax qori kara oo qora ah ama daabadii neefku iibsanayu yahay neef riman ama neef waxa weeye caano leh intaaba beeci wuu asaxaya oo shardigaasi waa shardi muctabar ah oo maslaxadii caqdiga ka ah lama soo gelayo fi nahyi can baycin wa shardi haddii shardigii uu shardiyey uu ka waayo mabiiciina khiyaar buu yeelan doonaa mushtarigii maalan daabadii uu ku iibsaday inay riman tahay ayuu wuxuu ogaaday inaysan rimanayn gaarigii uu shardiyey inuu yahay gaari otomatic ah ayaa waxaa soo caddaatay inuusan otomatic ahayn addoonkii uu shardiyey inuu qoraa yahay ayaa soo caddaatay inuusan qora ahayn waxaa weeyaan khiyaar buu yeelan doonaa inuu beecii ku socdo raalli ku noqdo iyo inuu caqdigii faskho uu ka baxo qowl baa wuxuu leeyahy laga xoog badan yahay maya ee caqdigu wuu ku burayaa daabada gaar ahaan hadduu shardiyo daabadii inay caano leedahay ama ay riman tahay waxa weeyaan caqdiguu burayaa buu leeyahay maxaa wuxuu shardiyey shay majhuul ah oo ah caanahaas ama ilmaha uur ku jira wax majhuula wey marka wuu burayaa buu leeyahay bishardi laa bilkhulf waayitaankii shardiga la waayey ku buri mahaye shardiga ku buraya maxaa wuxuu la shardiyey baycii shay majhuula marka wuxuu arrintaasay shabahdaa bui hadduu inuu dhaho bictukahaa wa xamlahaa waxaan ka iibiyey neefkan iyo neef urgusido taasna inoo imaan doontaa inay tahay masale aan bannaanayn laakiin sida saxiixa taasi way bannaan tahay maxaa yeeley wasfigan aslanba wuxuu soo gelayaa uurkii neefkii buu soo gelayaa xataa hadduusan shardin sida inoo imaan doonto wuxuu hi walow sharada hadduu shardiyo wasfan tilmaan yuqsid oo loo qastay ka kownilcabdi sida adoonkii inuu ahaado kaatinan mid qora ah aw bisadaabbati daabada inay ahaato xaamilan mid riman aw labuunan mid caano leh saxa u asaxaya caqdigii walahu اlkhiyaaro qofkii iibsadana waxaa u sugan khiyaar in akhlafa walahu qofkii shardigaa shardiyey qaalibanna waa mushtarigii qofkii iibsaday waxaa u sugan alkhiyaaru khiyaar in akhlafa uu daba oo shardigii uu la waayo wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay yabطulu اlcaqdu buraya fi daabati daabadii walow qaala hadduu dhaho bictukahaa daabadii waan kaa iibiyey wa xamlahaa iyo waxay uur ku siday baطla beycii wuu burayaa fi laصaxi walaa yasixu ma asaxayo baycu اlxamli uurkii in la iibiyo waxdahu keligii wala alxaamili walaa baycu lxaamili neefkii uurka lahaa in la iibiyo ma bannaano duunahu duuna alxaml uurkii la'aantiisa wala alxaamili addoontii uurka ulahayd bixurayn ilmo xor ah uurka ku siday aydna iibkeedii ma bannaano walow baaca hadduu iibiyo xaamilan neef uur leh ama addoon uur leh muطlaqan duuduub hadduu ku iibiyo isagoon sheeginba uurkii uban bixin dakhala alxamlu uurkii wuxuu soo gelayaa fi lbayci iibkii buu soo gelayaa waayahay wuxuu ku yidhi haddii uu dhaho daabadan waan kaa iibiyey bictuka haa damiirka wuxuu noqonayaa daabadii daabadii waan kaa iibiyey ama addoontii waan kaa iibiyey wa xamlahaa ay maca xamlihaa uurkeedii iyadoo la socdo waxay uurka ku sido baطn albaycu baycuu burayaa oo muxuu burayaa maxaa yeelay uurkii majhuulka ahaa een la ogeyn ayuu madiic ka dhigay waxayna soo dhaaftay inaan uurka la iibin karin maxaa yeele waa majhuul marka mar hadduu yidhi bictuka haa waan kaa iibiy addoontii ama neefkii wa xamlahaa iyo uurkeedii ma ansaxaysa maxaa yeel uurkiibuu iibiyey markaa uurkii wuxuu ka dhigay waxyaabihii iibinaya marka khilaaf baa ku jira laakiin ma ansaxayso sida saxiixa sidoo kale waxaan ansaxaynin walaa yasixu baycu alxamli waxdahu uurka keligii in la iibiyena ma bannaan u dhaho uurkii keligii baan kaa iibiyey masalada hore noo soo dhaaftay oo waxa weya baycu almalaaqiixdiina soo dhaaftay weeyaan baycu almalaaqiix hurjiiftiina soo dhaaftay weeyaan laftirkeedii mualifka halkan wuxuu ugu soo celceliyey tawdi'atan hadalka soo socda ayuu ugu walxaalayaa oo ah walalxaamili duunahu neefkii uurka lahaa inuu iibiyo duunahu xamliga asagoo markaa ka soo reebaya walaal neefka waan kaa iibiyey neefka riman laakiin urkiisa anigaa yeelan doona oo e-, uurkiisa kaama iibin ilmahan uurka ugu jira calooshiis ku jira anigaa leh oo kaa kaama iibin laakiin neefka oo khali aan kaa iibi taasina ma bannaano waayo maxaa yeelay xamliga waxaan sheegnay inaan caqdi lagu kala yeeli karin keligii la iibin karin sidaasoo kale ayayna u bannaanayn in istinaa lagu sameeyo lasoo reebo sida xubnaha xayawaanka aan loo soo reebi karin ma dhii karto maala neefka waan kaa iibiyey markii laga reebo madaxiisa ama lugihiisa neef socda dee ma bannaano kanna kale dee uurkii wuxuu la mid yahay kaannahu juz min alxayawaan xayawaanka qayb ka mida wey sidoo kale waxaan bannaanayn addoontii walalxaamili buxur addoontii hadday xor ay caloosha ku sido in la dhaho waan kaa ibi ma bannaan sababtoo ah dee xorkan iibkama soo gelayo xorkii harcigaa soo reebay istinaa harci weyaan harcigaa soo reebay marka istinaagan harciga wuxuu istinaaga xisiga ah soo dhaaftay neefka riman inaan uurkiisa laga soo reebi karin marka la iibinayo addoontana maadaama ay xor xambaarsan tahay uur ku sido waxa weeye sharciga ka soo reebay uurkaa ilmaha ku sido oo lama iibin karo marka addoontiina marka lama iibin karo addoontiina lama iibin karo marka maadaama sharcigu usan ogolayn in ilmaha la iibiyo uurkii ku sido markaa ayadoo dhan marka iibkii ma bannaanay in la iibiyo maxaa yeele lama kala qaadi karo ayadii uurkeedi ayadii uurkeedii lama kala qaadi karo waayahay taasina waa waxyaabaha bannaanayn haddaba haddii uu iibiyo neef riman oo caloosha ilmo ku sida asagoon kaba hadlinba ilmaha caloosha ku jira waxa weeye beecaasi uu asaxayaa uurkiina beecuu soo gelayaa uurkiina beecuu soo gelayaa oo qofkan laga iibiye neefka ayuunbaa ilmaha uur sida uu ku sidana yeelan doona haddama bannaanayn in ilmihii gooni loo iibiyo halkanna tabacan buu u sugnaaday qaacidada fiqi ah ayay markaa masaladan ku salaysan tahay yadbutu tabacan maa laa yadbutu istiqlaala yacnii waxaa taabacnimo ku sugnaanayo ku asaxaya wax madax bannaani aan ku asaxayn hadda uurkii keligii la iibiyo ma laakiin markuu taabic noqday liummihi hooyadii markuu taabic noqday ayuu asaxa yadbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaalan bilijmac culamadu way isku waafaqsanyahin beecan inuu asaxayo ilmihii uur ku jiray haddii neefkii uurka lahaa la iibiyo inuu raacayo hooyadii wuxuu ihi walow qaala hadduu dhao bictukaha daabadii baan ka iibiyo xamlaha iyo uurkeedii batala fi lasaxi walaa yasixu ma asaxayo baycu lxamli uurkii in la iibiyo waxdahu keligii walaa alxaamili walaa baycu lxaamili neefkii uurka lahaa in la iibiyo duunahu duuna alxamli uurka iyadoo markaa laga soo reebayo walaa alxaamili addoontii uurka ku siday bixurin ilmo xor ah in la iibiyo ma bannaano walow baaca hadduu iibiyo xaamilan neef riman oo caloosha ilmo ku sida muطlaqan duuduubuu ku iibiyo asagoo marka u banbixin inuu iibkii soo geliyey inuu soo gelaynin dakhala alxamlu uurkii wuu soo gelaya fi lbayci iibkii faslun fasalkan mualif wuxuu sheegi doonaa buyuucdii Ehm, almanhiyi canha ee laiska reebay nahyan laa yaqtadii budlaanaha yani nahyi aan keenaynin inay gurayso haddaba waa noocii labaad ee buyuucdii layska reebay oo ah albuyuuc almanhiyi canha hayr alfaasida aan markaa aan faasahaadayn waxaa kale oo dib u ka sheegi doonaa labo mas'alo oo waxa wey soo hoosgelaysa buyuucdii manhi canha ee laiska reebay ee faasidka ah labadaa waxaa ficnayd baa lidii inuu kuwii hore ku daro mualifku haddaba buyuucda la iska reebay ee waxa weeyaan haddana asaxaysa waa toddobo beec weyaan toddoba beec waxayna soo dhaaftay siddeed beec oo la iska reebay oo haddana waxa weeyaan beeci faasid uu noqonayo kuwana waa toddoba beec oo la iska reebay oo beecii u asaxayo maxaa yeelay nahyigu wuxuu u noqonayaa liamrin khaarijin canhu arrin ka baxsan beeci wuxuu idhi wamin almanhiyi canhu beyci layska reebay waxaa ka mid ah maa beyc baa ka mid ah laa yubطilu nahyigii uusan burinaynin albayca bayc uusan burinaynin ama waxaad dhihi kartaa maa laa yabطulu haddaad ya-da kor dhigto wax aan buraynin oo beyca markaa damiirka u celinaysaa lirujuucihi ay lirujuuci nahyi nahyi wuxuu u noqonayaa ilaa macnan macno yaqtarinu bihi beyci la xidhiidha waxaa kamid mid ah buu uhi buyuucdii laiska reebay buyuuc nahyiga ku jira uusan beecii burinaynin waayo nahyigu wuxuu u noqonayaa macno la xidhiidha beece beeca laftiisa uma noqonayo laa ilaa daati alcaqd caqdiga laftirkiisa uma noqonayo laakiin macno khaarijin canhu macno ka baxsan beeca oo laakiin beeci la xidhiidha ayuu noqonaya sidaan arki doonna insha allahu tacala baynama buyuucdii baadilka ahayd nahyigu uu ku dhaxayo ilaa bidaati alcaqd wuxuu ku tacalluqaa caqdiga laftirkiisa saa darteed baatil bay noqotay waayahay haddaba suwarta uu sheegi doono idil ee toddobada ah waxay noqonayaan buyuuc asaxaysa oon faasid ahayn laakiin xaaraan ah oon wuxuu min almanhiyi canhu buyuucda iska reeba waxaa ka mida ah, maa bayc baa ka mida ah, bayci lirujuucihi lirujuuci nahyi nahyi wuxuu u noqonayaa ilaa macnan macno macnahaasoo yaktarinu bihi bayci la xidhiidha laakiin bayca laftiisa uma noqonayo wadalika miaal ka bayci xaadirin qof reemagaal ah inuu iibiyo kale libaadin qof reemiy ah bian yaqduma waaba inuu la yimaado hariibun qof qariib ah bimataacin alaab inuu la yimaado magaaladii alaabtaasoo tacumu alxaajatu baahidu ay caam ay u tahay ilayhi dadku ay si baahsan ugu baahan yihiin alaabtaas liyabiicahu si ugu iibiyo bisicri yowmihi maalintaas sicirkeedii fayaquulu kolkaa uu dhaho baladiyun qof reer ah utrukhu alaabtii kaga tag cindii agtayda liabiicahu saan kugu iibiyo cala tadriiji tartiib tartiib biaqlaa lacag ka qaalisan inta maalinta aad ku iibin lahayd nooca koobaad buyuucdii la iska reebay ee ansaxaysa waxaa weeye baycu xaadiri libaad qof ree ah, qof reemiyi ah inuu alaab u iibiyo alaab uu iska leeyahay ninka reemiyiga ah inuu markaa uu qofkani uga noqdo simsaar ama dilaal uga noqdo markaa u iibiyo wuxuu ku yidhi taa tusaalaheed waxaa weeye qof reemiyi ah ayaa magaalo soo gelaya uu qariib ku yahay isla markaana alaabbu wataa dadku si baahsan tacumu اlxaajatu ilayha si badan loogu baahan yahay dadku ma wada baahayn alaabta oo macnaha waxaa looga jeedaa sida cuntadii oo kale iyo wixii la midka ah waayahay haddii la doono cuntada uu keenay magaalada haba taallo oo magaalada ha ku ballato cunto raqiis hadday doonto ha ahaato adu laakiin waa shay un dadku aad ugu baahan yahay markaana uu doonaya inuu saryoonka intuu ku iibiyo iska noqdo miyigiisa ku laabto marka qof baladi ah oo magaaladii degan ba wuxuu ku leeyahay war alaabtan ani iga tag si aan tartiib tartiib kugu iibiyo lacag qaali ahna kugu iibiyo taasi marka ma bannaano maxaa yeele nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuu reebay wuxuu ihi laa yabic xaadirun libaadka qof reer magaal ah qof reer miya yuusan wax u iibinin muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslim dacu الnaasa yarzuq اllahu bacdahum min bacd dadka iska daaya yuu nebigu yhi alayh slat slaam ilaahay baa kala arsuqaye oo macnaha dee sicirkaa jaban qofka reemiga ku iibinayo ama siciryoomkaas ilahay dadka ka arsuuqeeya oo dadka wax ka siinaya marka dadkii waa ku qaaliyeynina weeye yani macnaha ku jira waxa dhn culimmadu dadkii baa lagu ciijiyaa beeci haddaba shuruud ayaa ku jirta baycu xaadir libaad oo markaa xaaraan noqonayo shardiga koowaad waxa weeyaan qofkan alaabta uu keenayo ee ah in ay tahay alaab dadka u baahan yihiin tacumu alxaajatu إليها haddaba haddii aysan ahayn alaab dadkay u baahan yihiin waxa weeyaan markaa alaab iska caadi o dee dadku ayna aad u baahnayn buu keenay waa loo iibin karaa taasi m xaaraan maaha sidoo kale haddii uu ninka reemiiga laftirkiisa uu doonayo in uu joogo muddo de taasina waxa weeyaan yani xaaraam noqonaysa haddii muddadii bisha ahayd uu ninkani u iibiyo marba hadduu joogaya asagoo bisicligeedna hadduusan ku iibinayn sidoo kale inuu ninkan reer magaalku ka dalbo dhaho ni anaa alaabta ku iibinaya iidaa haddii laakiin ninkii reer miga uu ka codsoodo alaabta niyo iibi way bannaan tahay inaad u iibiso sidoo kale haddii uu dhaho ninkan reer magaalka ah bitadriij yani cala tadriij ayadna waa shardi tartiib tartiib inuu ku iibinay lacag qaali aanu ku iibinay lakin haduu ninka reer maanta anaa kugu iibinaya alaabtii lacag qaali aan kugu iibinaya ama biscir yoomkeed aan kugu waa banaanta waa samsaradii caadiga waa dilaarkii caadiga haddaba shan shardi ayaa meesha ku jirta shuruuddaa mid ka mid hadii la waayo bayci jaais noqonaya wuxuu ihi buyuucdii iska reeba waxaa weyaan oo ka ka bayci xaadirin nin reer magaala iibiyo libaadin qof reer miia bian yaqduma hariiban qof hariiba waaba inuu la yimaado bimataacan alaab tacumu alxaajatu ilayh alaabtaasoo xaajadu ay u badan tahay oo dadku u baahan yihiin oo baahidu ay ku badan tahay liyabiicahu ninkii reemigaa si uu ugu iibiyo alaabtaas bisicri yowmihi maalintaas sicirka ay suuqa ka joogto fayaquula baladiyu nin markaa deegaan oo reer magaala wuxuu ku leeyahay utrugku alaabtii ka tag cindii agteyda oga tag liabiicahu saan kuugu iibiyo cala tadriiji tartiib tartiib saan kuugu iibiyo bialaa ay biamanin alaa lacag ka qaalisan lacagtan maanta aad ku iibinayso wa talaqi rukbaani iyo dadkii safarka ahaa in lala kulmo ee alaabta sitay bian yatalaqaa waaba inuu la kulmo qofkii daa'ifatan koox yaxmiluuna oo xambaarsan mataacan alaab ila lbaledi waddankii alaab usida sida oo fa yashtariihu u alaabtii uu ka iibsado qabla quduumihim intaysan soo gelin oo macrifatihim aysan ogaanin bisicri sicirkii alaabtaasi ay joogtay walahum alkhiyaaru khiyaar bay leeyihiin dadkii alaabta sitay idaa carafuu haddii ay ogaadaan ay gartaan alkabna in la dagay nooca labaad ee buyuucda laiska reebay waxaa weeyaan buu talaqi rukbaan dadkii musaafiriinta ahaa ee badeecada sitay in lala kulmo waayahay oo laga hor tago taasina macnaheedu waxa weyaan buu ku yidhi in qofkii alaab doonaya inuu iibsado ama ganacsadaha uu ka hor tago dadkii kolonyada ahaa ee alaab u sida magaalada intaysan suuqa alaabtii soo gelinin uu markaa uu dhaho alaabtana sidaan iga iibiya waa intaysan suuqii ayna imaanin sicirkiina ayna ogaanin marka sababta ku jirta waxaa weeye laskaga reebay dagid baa ku jirta dadka musaafiriinta ah ee alaabta sita ayaa la dagaya marka beecani waa beec xaaraan ah qofka hadduu saaba ku iibsado laakiin beeci waa asaxaya waaya nabiga alay sl slam uu naga reeba arrinkaas wuxuu hi laa talaqu rukbaana lilbayci dadkii musaafiriinta ahaa ka hortegina saad wax uga iibsataa intaynasan macnaha suuqa soo gelin muttafaqun calay waa yahay haddii haddaba uu ka iibsado dadkii musaafiriintaha ah alaab intaysan suuqa imaanin ka hor isla markaana uu dago ayaguna ay ogaadaan in la dagay oo qiimihii ay suuqa ka mareeyeen qiimo ka yar alaabtii lagaga iibsaday khiyaar bay yeelan doonaan walahum alkhiyaaru idaa carafu alqabr yani khiyaar bay yeelan doonaan inay beecii ay markaa sidaa ku sii daayaan ay ku fasaxaan iyo inay ka noqdaan beecii oo alaabtoodii ay soo ceshadaan maxaa yeelay bukhaari wuxuu wariyey in nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam laa talaquu silca xataa yuhbata biha ila الsuuq faman talaqaaha fasaaxibu الsilcati biاlkhiyaar alaabaha silcooyinka ah yacni ha ah, ka hortegina oo dadkii lahaa ha ka iibsanin intayna suuqa la soo gelin ka hor xataa yunfada biha ilaa suuq ilaa suuq inta laga keenayo qofkii haddaba ka hortagaa buu nebigu alayh ala salaam qofkii silcadan iska lahaa khiyaar ayuu yeelan doonaa haddii markaa la dago wuxuu ihi watalaqi rukbaan wa can talaqi rukbaan musaafiriintii in lala kulmo laga hortago ayuu nebigu reebay calayhi الsalaaةu wasalaam bian yatalaqaa waaba inuu ka hortago la kulmo daa'ifatan koox yaxmiluuna xambaarsan mataacan alaab ila اlbaledi waddankii u xambaarsan fayashtariyahu marka uu ka iibsado qabla quduumihim intayna soo gelin wa macrifatii ma aysan garanin bisicri sicirkii alaabta ay maraysa walahum alkhiyaaru khiyaar bay yeelan doonaan idaa carafuu hadday ogaadaan alkhabna in la dagay wasawmu gorgorin ayaa xaaraan ah calaa sawmi hayrihi hayrkii gorgorintiisu ku dul gorgoriyo wainamaa yaxrumu dalika arrinkaasi wuxuu xaaraan noqonayaa bacda istiqraari اhamani lacagtii markii ay sugnaato kadib suurada saddexaad ama nooca saddexaad ee buyucda iska reeb waxaa weeye inuu qof kale oo alaab yani qof kula heshiiyey inuu ku dul gurguriyo waa xaaraan nabig wuxu uhi alayhi الsalatu wasalaam laa yasuumu الrajulu calىa sawmi akhiihi yani qofku yuusan walaalkii gorgortankiisa ku dul gorgorin macnaha waa khabar oo laa yasuumu waa khabar laakiin nahyi baa looga jeedaa dhib baa ku jira qofkii baa la dhibaya oo waxa weeye alaabu qofka kula heshiiyey ayaa markaa lagu dhibaya arrinkaasi uu xaaraan noqonaya buu uhi bacda istiqraari thaman lacagtii markay sugnaatay kadib macnaha lacagtii waa laga heshiiyey oo waxay dhaheen alaabtii intaasaan kala iibsanayna qof kala imanaya marka markaas wuxuu leeyahay alaabtan aniga iibi lacagtana waa ku kordhinaya taasi ma bannaano mar xagga mushtariga ka imaanaysaa marna xagga baayaca oo baayiciida wuxuu leeyahay maalan kii wax iibinayay alaabtan oo kalean kaa iibinayaa lacag ka yar intaad ku heshiiseenna waan kaaga iibinaya ama alaab ka fiican ayaan kaa iibinaya alaabta isla lacagta lafteedana waan kaaga iibinaya taana waa asawmu calaa sawmi akhiihi waa markii lagu heshiiyey kadib laakiin intaan lagu heshiinin heshiiska uusan dhicin qofkii uu ku dul gorgorin karaa ama uu ku dul baayaci karaa laakiin waa laga fiican yahay khaasatan haddii ninkii baayaca ahaa uu ay ka muuqato inuu ka aqbali doono ama uu u sarbeebay inuu dheec intaa ka sii doono wasawmu gorgorin baa xaaraan ama baayacaad calaa sawmi hayrihi hayrkii baayacadiisu ku dul baayaco inamaa yaxrumu dalika arrinkaasi uu xaaraan noqonaya bacda istiqraari amani lacagti markii lagu heshiiyey ee ay fadhiisato kadib wاlbaycu iibin baa xaaraana calىa bayci hayrihi heyrkii iibkiisa uu ku dul iibiyo qabla lusuumihi bayci intuusan laazimin ka hor bian ya'mura اlmushtari qofkii iibsanayay inuu faro bilfasqi baycii inuu ka baxo liyabiicahu si uga iibiyo midlahu alaabtan mid la mid ah wاshiraa'u iibsashaha xaaraan cala shiraa'i iibsaso uu ku dul iibsado bian ya'mura waaba inuu faro qof wax alaab iibsanayay albaa'ica qofkii alaabtan qofkan ka iibiyey bilfasqi baycii inuu fasakho uu ka baxo liyashtariyu si asagoo uga iibsado kani waxa weya noocii afraad iyo noocii shanaad nooca afraad waxa weeye albaycu calaa bayci hayrihi qof alaab iibiyey inuu ku dul iibiyo alaabtii alaab la mid ah intuusan baycii ka hor oo taas suradeedu maxay noqonaysaa waaba inuu qofkii baayac ahaa ee labaad qof baa qof kale alaab ka iibiyey maalan wuxuu ka iibiyey mobil buu kaga dollar baayac kale ayaa arkaya ninkan oo boqol dollar mobil laga iibiyey markaasa wuxuu leeyahay weli meesha manu kala tegey majliskii wal fadhiyaan qofkii mushtariga ahaa ee alaabta ka iibsaday ayaa wuxuu leeyahay niyow beecan ka baxa anaa kaaga iibinaya isla moobilkan siddeean dolar lacagtii lacag ka yar ayaan kaaga iibinaya beecan ka baxa waa beec calaa beyci hayri ninkan baayacu meesha ka saaraya oo dulminaya taasi waa xaaraam waayahay ama wuxuu leeyahay moobilkan ka fiican ayaan lacagta laftirkeeda kaaga iibinaya ama lacagtii lacag ka yar taasina waa xaaraam ashiraac calaa shiraaci hayrihina waxaa weeye nin baa wuxuu ka iibinayaa nin kale boqol doolar buu kaga iibinayaa waayahay lacagtii wuu bixiyey laakiin weli baycimuuna laazimin oo majliskii wada fadhiyaa dabeetana nin kale imanaya wuxuu leeyahay war mobilkan aad ninkan boqol doolar kaga iibisay aniga iga iibi oo ninkan bayciisa fasakh anaa lacagtii lacag ka badan kaa siisanaya oo boqol iyo labaatan dolar ama boqol iyo konton dolar kaa sanaya aniga iigu leeyahay oo ninkan beeciisa ka wadaxba hadda weli khiyaar majlisiga ku jirtaae intaad beeciisa fasakhdo aniga iibi lacagtii lacag ka badan ayaan kaa siisanaya taasina ma bannaan nabiga calayhi isalaatu wasalaam wuu nahiyey laa yuric bacdukum calaa beyci bacd barkiin bar kale beecooda yuusan ku dul iibin alaabtaada ha ku dul iibin qof kale iibkiisa muttafaqun calayh saxiixayn saasaa ku sugan imaam nasa'i wuxuu ziyaadiyey riwaayo ah xataa yabtaaca ilaa uu kan uu iibsado alaabtii aw idraamu iskaga tago haddaba ashira calaa ishtiraa'i akhiihina iibsigii alaabtii in lagu dul iibsadana taa waa meel macno tahay sidaa darteed waa qiyaas qaatay labadaba cillada ku jirta waa aliidaa qofkii ayaa la dhibayaa wuxuu yidhi walbaycu iibin ayaa xaaraan ah oo buyuucdii la reebay ka ah calaa bayci hayrihi qof kale iibintiisii lagu dul iibiyo qabla zunihi bayc intuusan laazimin ka hor wadalika miaal bian ya'mura waaba inuu faro almushtari qofkii iibsaday inuu faro bilfaskhi beyci inuu ka baxo liyabiicahu suu oga iibiyo ninkan dambe ee amraya mushtariga milahu alaabtan mid la mid ah biaqal yani lacag u dhowaan kaaga iibinaya washiraa'i iyo iibsasho cala asharaa'i iibsasho lagu dul iibsado bian ya'mura waaba inuu faro albaa'ic kii iibiyey bilfaskhi beyci inuu ka liyashtariyahu si markaa alaabtii uu ninkan ka iibiyo asagoo uga iibsado lacag ka badanna uu uga iibsado wallahu tacala aclam wsal allah wslm cala nabina